bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam عlى أشhraf الأnbiyaءi wاlmursaliin nabiyina mxamadi wعlى alih وsaxbihi أجmaciin ama bacd cashirkani waa kii konton iyo saddexaad ee ka mida min ryaad الصaalixiin min kalaami sayidi اlmursaliin baabu ziyaaraةi ahli اlkhayr wmujaalasatihim wصuxbatihim wmaxabatihim wطalbi ziyaaratihim wاdducaaءi minhm waziyaaraةi اlmawaadic اlfaadila wuxuu baab yahay uu ku saabsan yahay ziyaaraة ahli اlkhayr dadka khayrka leh ee ilaahay adeecee xumahana ka leexda ahlu khayrka in la booqdo oo loo tago fadliga ku jira wa mujaalasatihim in dadka ahlu khayrka lala fadhiisto oo fadhigooda la badsado wuxuunbaa laga faa'iidayaa wa suxbatihim in lala socdo la raaco in lala socdo oo intii aad ka faa'iidaysan karto ama aad uun garab socon karteed la joogi karta lala joogo iyo wa maxabatihim in la jeclaado dadka ahlu khayrka la jeclaado oo la nicin oo laga ilaaliyo qalbigaada nacaybka iyo dhibsiga dadka ahlu khayrka ah. wa talabi ziyaaratihim iyo weliba dadka in laga dalbay booqashadooda hebelo wanaageen aan hebel booqanne aan u tagno muxuua ah, ninkii aan u tagno sheekhii aan u tagno caalimkii aan u tagno waayeelkii aan dadka ahlu khayrka ah ma inaad xataa dalabto inaad booqato ama la booqdo aad dalbato iyo wducaa'i minhum in laga ducaysto oo noo ducee la yidhaahdo duca laga dalbado iyo wa ziyaarati goobaha in la booqdo alfaadilati khayr kale sida masaajidoo kale meelaha khayrka badanna ee fadliga ilaahay geliyeyna in la booqdo qaal allahu tabaaraka wa tacaala waid qaala muusa lifataahu laa abraxu xataa abluqa majmaca albaxrayni aw amdiya xuquba ila qowlihi tacaala qaala lahu muusa hal atabicuka cala an tucallimanii mima cullimta rushda ilaahay wuxu uhi subxaanahu wa tacaala nabi allah waxaad ka sheekaysaa xilliguu nabiyulaahi muusa ku yiri lifataahu wiilkiisii ama adeegihiisii ama gacanyarihiisii fatahaasna inuu yahay yuushac ibnu nuun ayaa loo badan yahay yuushac ibnu nuun oo nabi yuusuf awow u ahaa yuushac ibnu nuun ibnu afraayim ibnu yuusuf nabiyulaahi yuusuf calayhi salaatu wasalaam baa awgiisii labaad alla sheegaa inuu nabiga yahay oo nabiga marka haaruun iyo muuseba dhinteen reer banu israiil u istaaga hawshooda inuu yahay baa loo badan yahay qlfataaw ay licabdihi khaadimihi inta waa dhici karta wuxuu ku yidhi nabiyulaahi muusa saaxiibkii ku yidhi ama ninkii u adeegaya ku yidhi laa abraxu ka zuuli ka hai maayo laa abraxu ka zuuli inaan soconayo inaan lugaynayo mafcuulkii abraxaa la gooyey waxaa loo gooyey lidilaalati alxaali calayhi xaaladdaa ku tusaysa oo safarka ah safar baaba lagu jiraa waa la yska garanaya xataa abluqa ilaa aan gaadho majmaca albaxrayn labada badood meeshay ku kulmaan ee darmigooda ah oo meeshii loogu tilmaamay inuu nabiylahi khadir jooga ah. aw amase amdiya xuquban ama muddo socdo oon dadaal aan waddo madare dhul badan ku maro xuqubku waa zamanka iyo dahriga oo amdiya ama aan tago xuquban ay dahran ibn cabaas sida ka sugan sidaas wey wadaadana waxay ku fasiran xuqubka toddobaatan sano siddeetan sano qolyaha afartan yidhahda qolyaha sanad yidhaahda ilaa qowlihi tacaala awdaas qolyaa nuxaada marar bay ku miaalinay tahay macalow bay ku miaaliyaan xataa abluqa majmaca albaxrayni walow amdiya aman socdo zabanno muddo dheerba aan socdo bimacnaa owna way ka dhigaan lowbay ka dhigaan ilaa qwlihi qisadii dheerad hadda nabiylahi muusa iyo dhex khadir waad garanaysaan ilaa qowlihi tacaala qaala lahu muusa nabiyulaahi markuu la kulmay addoonkii loo tilmaamay asaga ka cilmi badnaa fii bacdi aljawaanib wuxuu ku yidhi muuse hal atabicuka ma anku raaco waa codsi waan ku raacayaa ma aha oo amar ah yacnii codsi wey ma ku raaci karaa ma kula socon karaa su ma ku weydiin karaa si latiifan oo dabaxsan baa rabaa inaad dadka wax u weydiiso lama baana ah. ama qolyihii reer lagu eedayn jiray lama rabo iyo reer galbeedkii iyo qolyihii dhibka badnaa tartiibba ma ku raaca waan ku raacaya ah macagahaygaad leedahay hawlihii soomaalida looma baahno wa codsi hal atabicuka calaa an tucallimanii inaad ibarto mima cullimta rushda wixii lagu baree khayr iyo waxyi iyo diin ah idan muxuu nabiyulahi muuse codsanhayaa wuxuu codsanayaa in uu la socdo oo uu la fadhiisto oo uu la saaxiibo axad ahlulkhayr oo nabiyulaahi khadir waxaa asaga la amray weliba inuu boodo u taga axadka ahlukhayrka uu ka faa'iidaysto aayaddu marka macaanidii baabka ku jirtoo dhanba way taabanaysaa meeshuu axadka ahlukhayrkaa joogo binisbati limuusa waman maca waxay u tahay makaanu khayrin iyo meel fadli badan maadaama caalimkii diinta uu ka baran lahaa meesha uu joogo uu qasdayo idan macaani badan bay aayaddu xambaarsan tahay wa qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi wasbir nafsaka naftada ku xanib nabi allow maca aladiina yadcuuna rabbahum bilhadaati wاlcashi yuriiduuna wajh dadka ilaahay caabuda nis dambe iyo nis horaba ee alla dartii uun doonaya dan kale aan lahayn kuwa agtooda la fadhigooda iyo waxtarkooda naftaada ku xanib ku xabis ku qabir ha indhataagin meel kale haw hanqaltaagin ayagaasaa ku anfacaya akhriya adduunba aayaddan waxaan ku soo marray baabka sodon labaad baynu ku soo marray dhowrkao dhan way soo noqota aayaddan suuratu kahf وcan anas bn malik radi allahu tacala canhu qaal qaala abubakr wuxuu yidhi licumar bn khaaab wuxuu ku yidhi radi allahu tacala canhuma bacda wafaati rasuuli illaahi rasuulka ilah intuu geeriyoodu xijaabtay kadib inaliq bina ina keen abubakar baa odhanaya abubakar baa hadda wuxuu ka dalbahayaa ziyaarata ahli اlkhayr cumar buu ka dalbahayaa inuu la booqdo umu ayman inaliq binayna ken ilaa ummi ayma inoo ken aan aadne baraka magaceeda la yidhaahdaa baraka magaceeda la yidhahda lakin waxay ku tahay ummu ayman baraka binti thaclaba ibni camr ibni xusayn ayaa la yidhahdaa ama ibni xusnin marka waa asalkeeda waa xabashiyo weeye ummu ayman wiilkeeda ayman ibni cubayd la odhan jiray ayman ibni cubayd in cubayd la yidhahdo xabashiabay u dhashay wiilka ayman wiilkaasaa loogu magac daray ubayd markuu marka ay kala tageenna waagi dambe zayd bn xaaria waa kuu guursaday usaamay u dhashay gabadha qiimaha badnaydu wey ilaa ummu aymayna kana zuura aan ziyaarane asalkeedu hore nabi maxamed aabbihii baa lahaa addoon u ahayd oo nabigaa xolay waagi dambe mise hooyadii aamina lahaydba waa laisku khilaafsanya waxaa loo badan yahay aabbihii cabdulaahi baa lahaa oo addoon u ahayd kadib markuu nabigu dhashay abihiina dhintay hooye ahaan bay usoo korisay xaadinay u ahayd way xanaanayn jirtay nabigu sida hooyadiibuu u ixtiraami jiray kawaalida lahu buu xurmayn jiray ayaduna markay u bahaato nabiga waxay canaan jirtay sida ilma ay dhashay nabigu waa ka foorarsan jiray waa xurmayn jiray saxaabaduna hoosto way dareemi jireen ayadaa soo korisay hooyaanbuu u ixtiraami jiray markuu nabigu weynaaday asagaa xoreeyey markuu xoreeyey waagi damokay zayd bin xaaria ay guursato usaamay u dhashay gabadh noocaas u baraka badan bay ahayd khilaafadii sayidina cumaan ayay geeriyootay intaasoo dhan way noolayd xadii dacfi ku jira waxaa ku yimid ummu ayman ummi bacda ummi ummu ayman waa hooyaday hooyadii dhashoo kaley la tahay hooyadii aamina kadib yani halkaasay nabiga u joogtay <clears throat> nazuura aan booqanne inakeen buu ihi ummu ayman aynu soo booqanne kama kaana rasuulu اllahi sal اl lay siduu nabiga ilaahay u booqan jiray ummu ayman ka hooye ahaan ka waalida ahaan ka xaadina ahaan muslimo diinta ku cirowda ahaan howlo badan baa gabadha iskugu tagay iyo xuquuq badan idan xilligaa uu nabigu booqanhayaa de way raaci jire abubakar iyo cumar raaci jireen marka hawshii nabigu uu samayn jireen raaci jiray hadda innaga inay haysatahay ina keen buuri falama intahaya ilayha markay gaadheen falama intahaya markay gaadheen oy ku intoodeen cumar iyo abubakar ilayha ila umm ayman bakad way oyday gabadhii umma ayman ahayd markay aragtayba abubakar iyo cumar oo dul taagan oo la hadlahaya oo soo booqday way oyday faqaala lah waxay ku yidhaahdeen maa yubkiiki maxaa kaa ohaynaya amaa taclamiin miyadan ogayn anna maa cinda allaahi alla waxa agtiisa oo khayr ah iyo janno iyo barwaaqiya karaamaa khayrun inay u wanaagsan tahay lirasuulilahi rasuulka ilaahay mima fi dunya wey markuu nabigu dhintay uu xijaabto uu la kulmo khayr iyo barake iyo karaamo rabbi ah inay u dhaantoy ka wanaagsan tahay adduunyadii uu ka tagay miyadan ogayn walakhiratu khayru laka min اluula faqaala waxay tidhi maa abkii ooma ooyahayo anlaa akuuna aclam inaanan ogayn darteed ooma ooyahayo ana maa cinda allahi tacaala alla agtii waxa ah oo karaamiya khayr ah khayru inuu wanaagsan yahay lirasuulilahi suubanaha inaanan ogayn ooma oyhaya jir hawsha aad sheegteen oohintaydu kuma saabsano wadaadda allow walaakin abkii waxaan la ilmaynayaabay tiri ummu ayman ana alwaxya min allahi ka iman jiray ee jibriil uu keenaya nebi maxamed uu keenayay qad inqataca waa go'ay min asamaai cirkii buu ka go'ay wasamaa waa ismu jinsi waa kullu maa calaka ayaa sama la yidhaahdaa fahayajathuma waxay ku kicisay cala lbukaai oohin bay ku xambaartay ayadoo hawshaasi u ooyeysay markay arkeen umu aymiro hawshaa u ooyeysa xaggana ay dareensiid sababka keenay oohinteeda iyaguna waa ilmeeyeen fajacala waxay guda galeen yabkiyaana inay oohayaan macahaa maca umu ayman abubakar iyo cumarba waa ku dareen baroortii bay hooyadeen umu ayman ku dareen rawaahu muslim muslim baa xadiidka wariyey idan maxaa ku jira baabka ziyaaratu ahlilkhayr in ahlulkhayrka la booqdo ayaa ku jira waxaa kaloo ku jira in laga codsado dadka qaarkood ahlu khayrka aynu booqanna inakeen sida abubakar uga codsaday cumar inuu umayman la booqdo waxaa kaloo ku jira adoon ilmo iyo hinba ku haynin haddii ruux muslimahoo ooyaya aad ku darto laftirkyadu inayn ikhlaaska iyo waxba yeelina oy wanaagsan tahay sida umuayman oohinteeda darteed ay abubakar iyo cumarba oola ooyeen walaakin bakat qablii fahayaja lilbuka bukaha fakaana alfadl lmutaqadimi ninkii oo kale wey marka fahayajatuma waxay ku xambaartay cala lbukaa inay ooyaan bay ku xambaartay hawshu markay xusuustaan iyadoo oyna arkeen ayay ku dareenba fajcala idan waa damcatu iyo bukaau ihbaatin wa khawfin wa shawqin wey laa bukaau munaafiqin wa khidaac nifaaqi wakhidac midna ma ah rawaahu muslim baa xadiidka wariyey sidaasaa la rabaa oo dadka ahlu khayrka iyo dadka ahalka iyo macaarifta iyo culummada iyo waayeelada iyo dadka wuxuun khayra lagu tuhmaa in loo tago la booqdo waa hawl aad iyo aad wanaagsan oo min asunna ah qolyaha jamaacat baana idinkaga fiican idinka wahaabiyada ah. marka hawshaas laga tegin shayga sunnada ah nooleeyo wa can abi hurta radi allahu tacaala canhuma can nabi sal l slam qaala ana rajula nin baa zaara booqday ahan lahu walaal uu lahaa ahan lahu fidiin ana rajulan baa zaara booqday ahan lahu walaal uu fi diini diinta ugu walaal oo fii qaryatin ukhra tuulo kala jooga degan kale iyo tuulo kalu ninkaasi ku noolaa fa arsad allaahu tacaala ilahi wuxuu u cimilgeliyey calaa madrajatihi waddadiisii malakan malag buu dhigay weeye madrajku waal waa wadada wadiiqaha ayaa madrajka la yidhahda ariiqa la yidhaahdaa meeshan yar hadda wadiiqada yartay deeradda ku degto soomaalida ku orado madraj baa la yidhahdaa madraju taa'ira waa ariiqa fa allahu arsadkuna waa maxay waa marka shay aad u wakaalato ruux hebelow aan kuu wakaashay ee u cimilgol oo ka warqab malaggan ilaahay soo dejiyey waddadaa wuxuu u fadhiyaa hal buu sugayaa oo walaalkii u socdo oo ilaahay dartii u booqanay nimay muslimiinoo walaala yihiin diinka walaala ku yihiin dan kale kama laha axad kale jeedo marka waxaad moodaa inuu ninkaa gaadayo malagu ninkaa meesha u fadhiyo sidii libaaxa loogu cimilgeli jiray inuu u cimilgalay faarsad allahu tacaala ilaahay wuxuu u cimilgeliyoo u dhigay weeye calaa madrajatihi waddaduu haye ee uu ninkii booqanay uu ku socday malakan min almalaa'ika saa darteed riwaaya fii riwaayat ibni abi shayba fii musanafihi fajalasa calaa ariiqihi fajalasa ay ilmalak calaa ariiqihi waddadiisa buu fadhiistay faqaala ayna turiid markaasuu yidhi xaggeed u socotaa falama ata azaa'iru calayhi cala almalak zaa'irkii soconhaya lugaynhaya markuu malagii meeshii fadhiyey soo maray qaala wuxuu idhi malagii ayna turiid wa fii riwaayati axmed ayna tadhab xaggeed u socotaa xaggeed doonaysaa maxaad doonaysaa maaha man turiid lama dhihin waxaa laidhi ayna turiid waa makaan makaan iyo boos baa la weydiiyey idan makaanka iyo booska waxa loo weydiinayo inay tahay ruuxeed rabtaa buu fahmay mas-uulku wuxuu marka uriidu akhan lii fi hadi alqarya yacni had goor su sidii si xarfiga loogama jawaabo maqsuudkaa yaa la abbaalaa qur-aankana way ku timid wmaa acjalaka can qowmika ya muusa markii lagu yidhi muxuu yidhi qaala hum ulaaya calaa aari wacajiltu ilayka rabbi litarda maxaa tolkaa kaa soo dejiyey marka la yidhi maxaa idinu yidhaahdo nabiyulaahi muuse haddaad si xarfiga looga jawaabaya jawaabta cajiltu ilayka rabbi litarda idan wuxuu dareemay nabiyulaahi muusa in la leeyahay tolkaa maxaad oola socon weydood oga soo hormartay marka wuxuunaba ilaahayow waa kuwani daba socdo horta raadkay ku joogaan oo ma kala dheerin xoogan waxaan u soo hormaray litarda haddii goor maqsuudkaa la fiiriyaaye si xarfi ah su-aasha looma abbaara jawaabteeda idan wuxuu idhi muslimka uriiddu waxaan doonayaa akhan li walaal ii ahaaday aniga fi hadihi alqaryati tuuladan ayadan ku socdo qaala wuxuu yidhi malagii hal laka calayhi min nicma hal laka calayhi hal laka makuu ahaatay calayhi dushiisa min nicmatin abaal tarubbuhaa calayhi aad u ilaalinayso tarubbuhaa calayhi aad u hal lahu calayka min nicmatin tarubbuhaa baa asalka ahayd bacdu riwaayaatna wayba ku yimaadeen macnaha asagaa wuxuu malgu ku yidhi ninkan aad u socoteed booqanayso wax abaaloo kugu leeyahood u gudayso ama aad dhowraysa ma jira hal laka calayhi dushiisa hal laka calayhi leedahay min nicmatin abaal iyo ixsaan tarubuha aad ilaalinayso aad kobcinayso bimacnaa aad dhowrayso wey abaal aad gudayso calayhi dushiisaad gudayso qaala wuxuu yidhi laa wax abaaloo igu leeyahay ama aan ku leeyahay ama aan ka raadsanaya midna ma jire hayra hase yeeshee annii anugu ababtu axbabtuhu lilah ilaahay dartii baan u jeclahay fiida aad dhihi jirtaan waa sabiyada wey axbabtuhu u jeclahay filaahi tacaala ilaahay dartii baan u jeclahay dan kale kamalihi marka inaan soo booqdoon la soo sheekaysto walaal ahaan u booqdoon ka tagaan raba qaala wuxuu idhi fainii rasuulu اllahi ilayka biana allaha qad axabaka kama axbabtahu fiih anuguna waxaa weye dan kale layma soo dirinay inaan kuu bishaaraya lay soo diray fa innii anugu rasuulullaahi rasuulkii ilaahay baana fariin wadaan ahay ilayka loo soo fariin diray maxaa laysoo fariin diro laysoo dhiibay bianna allaha alla weyne qad axabaka inuu ku jeclay inaan kuu sheego kamaa axbabtahu fiihi ay fillaahi saad alla dirta ugu jeclaatay inaan aniguna kuu sheego ilahay inuu ku jecel yahay raallina kaa yahay intaa unbaan ayaa raban u imid rawaahu muslim muslim baa xadiidka wariyey yuqaalu waxaa la yidhahdaa xagga luqada arsadahu likada wuxuu u diyaariyey arinka asaga ah. idaa wakalahu bixifdihi wuxuu u xil saartay arrinka wuxuu ku halleeyey arrinka markaad hebel baan u xil ama hebel baan ku hallaynay ama hebel adaan kugu ognahay arsadnahu likada baad dhihi arsadtuhu likada wlmadrajatu bifatxi اlmimi wاlra'i aariiqu madrajaduna iyadoo miimka iyo radaba la kordhabayo waa wadada iyo jidka wa macnaa tarubuhaana taquumu biha aad u istaagaysood abaalka gudaysa miyaa jira wa tasca aad u soconayso fii salaaxiha wanaajinteedii abaalkiiyo hagaajinta shayga aad gudaysa idan waad aragtaanoo haddee nin muslimo ilahay dartii loo booqday dan kale asagoon laga lahayn dad waxaa weeye waa ahlujanno ahlujanno marka ziyaaradaas mawadiya maxabbay abuuraysaa iska warqab bay keenaysaa walaalnibay keenaysaa diinkii bay xoojinaysaa wadajirkeennii midnimada ayay dhowraysaa marka shayga asagaa yaan loo dayma la'aanu ha laga faa'iidaysto wa canhu can abi hurayrata radi allahu tacaala canh qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu man caada mariidan axadkii booqda ruux xanuunsan oo buka aw zaara ama ziyaartoo booqda ahan lahu fillaah walaal ilaahay darti ay ku walaaloobeen naadaahu munaadin dhawaaqa ayaa u dhawaaqaya muxuuna ku dhawaaqaya bian ibta linafsika bian ibta waad wanaagsan tahay gob baad tahay weeye duntaada iyo maydhaxdaadaa wanaagsan iyo hilibkaada idan bian ibta waa shay u noqonaya ruuxii zaa'irkaa qudhigiisii wataaba mamshaaka camalkiisii weeye haddana wataaba waa wanaagsanaaday sidoo kaleo ilaahay raalli buu ka yahay mamshaaka socodkaada iyo camalkaaad wado aduguna waad wanaagsan tahay hawshaad ku jirtana waa wacan tahay wey watabawa'ta waxaad diyaarsatay ood fadhiisatay min aljannati jannada xaggeedana manzilan boos manzila atankiiru huna litafkhiim boos weyn weeye darajo iyo meeqaan bad ilaahay agtiisa ku leedahay weeye lannahu aqraada tankiir liltafkhiim wاtacdiim rawaahu الtirmidiyu abu ciisa الtirmidi baa wari waqaala xadiiثu xasan wfii bacضi الnusakh waxaa ku yimid nuqsooyinka tirmidi barhkood xadiiثun xasanu hariib barhkeedna waxaa xadiiثun hariib baa ku yimaada xadiidka marka sanadkiisu wadaad la yidhaahdo abi sinaan ciisa bnu sinaan oo saciid bnu sinaan walaalkiia ayaa ku jiro daciifa laakiin nin matruuga ma aha wlidalika dahabi wuxuu hi acafahu axmadu wahayruhu walam yutrak huwa jaa'iz اlxadii taarikh اlislaam mujaladka sagaalaad buu sidaa ku yidhaha tarjamada abi sinaan markuu marayo marka ninku waa nin daciifa laakiin xadiidkiisu haddii mutaabaca iyo uu yeesho waa ficnaanaya saa darteed tirmid xukumkiisaa saxan maxa adidku laba ariiq koluu leeyahay laba ariiq buu ka leeyahay can abi hurayrata ayuu ka leeyahay shawaahid fara badanna wuu leeyahay fi saxiix tarkiib wa tariib ka fiiriya shaahidka ugu qiimo badan ee xaafidku asagu uu xujaystay waxaa weye cuskaday xadiidka anas ayaa marka asaguna baabka ku yimid oo wuxuu uhi walahu shaahidu min xadiii anas cind اbazaar bsnaadin jayid atxulbaariga mujaladka tobnaad safxada an boqolaad ka fiiriya idan xadiiku shawaahid badanna waa leeyahay laba ariiqna waa leeyahay ninka ku jira lagu eedeeyeyna nin matruuga ma aha bal dahabi wuxuu waa jaa'iz اlxadiid idan taxsiinka tirmidi ayaa sax ah wasaxaba ibn xibaan ibn xibaan xadiidku wuu saxiix yeelaa marka waa xadiid sugan weeye shawaahiduna aad bay u badan tahay tarkiiba tarkiibkaad ka fiirin kartaan culays badan ma laha idan ninkii ruux muslimoo xanuunsan booqda ama nin walaalo ilaahay dartii u booqda waxaa malag baa loo soo diraya odhanaya ibta wa taaba mamshaaka wa tabawa'ta min aljannati manzila saddex qodob baa laiskugu kaadaraya horta gobgob dhashay aad tahay baa lagu leeyahay hawl wanaagsanna waad ku jirtaa baa lagu leeyahay boos jannada ka mid waxaad ku diyaarsatood ku qabsatay inaad ruux muslimoo xanuunsan booqatay ama walaalka muslim ah aad soo ziyaardar ilaah u ziyaaratay hawl marka hawl saalan ma aha jannadu marka meelo badan ayay iska taallaa wاljannatu aqrabu ila axadikum min shiraaki naclihi wاnnaaru mila dalik wax ka shaqaystun baa lalayahay marka hawsha aad iyo aad ha loogu dadaalo وعن أبي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 waa min baabi idaafati الshay ila sifatihi xagga carabiyada jaliis الsaalix iyo jaliis الsuu waa min baabi idaafati الshay ila sifatihi الsuu iyo asaalixu waa sifa lii liljaliis isagii baan loo idaafeeyo loo aaneeyo oo jaliiskii baa mudaaf laga dhigay kan waa loo idaafeey mudaafile baa laga dhigay inamaa maalu jaliisi الsaalixi wa jaliis الsuu ninka xun la fadhiisigiisu iyo ninka san ee wanaagsan la fadhiisigiisu waxay la mid yihiin ka xaamil miski nin xambaarsan cadar iyo barfuun ama wax udgoon xambaarsan iyo wanaafikh اlkiiri buufinka midka afuufoo kale kiirku waa meeshan kuusan ee la dhisee dirgad ahaantaee dabku uu ku jiro qubaddan yartaee la sameeyo ayaa kiirka la ama markaa dhoobaha laga sameeyo ama biraha laisku qabto ama god la qodayba ha ahaato biruhu ku jiraan wax lagu afuufayo waxay doonaa noqoto kiirku kaas wey iyo wanaafiqilkiiri buufimo midka afuufaya bay la yihiin idan jaliisu saalix wuxuu la mid yahay kaxaamil miski jaliisu suuna wuxuu la yahay nin xun la fadhiisigiina wuxuu la yahay nin birtuma hayo oo dab iyo tuuriyo garaaca hayo dhuxul iyo gees iyo xun afuuf hayo oo buufta ku haya finhaaraha ka duulahaya firada ka duulaysa dhimbisha duulaysa qarmuunka geeska xunbaa meesha meel la fadhiisan kara maa waad aragteen hadde tuulooyinka waad garanaysa waara idinku dambaysa laga yaabaa nabigu wuxuu uhi faxaamilu ninka cadarka sidee xambaarsan iyo waxa udgoon waa un saddex xaala mid ka mid ah. marnaba ku khasaari maysid ima an yuxdiyaka inuu wax ku siiyo oo ku dhabal fiiri cadarkan bal inaad iibsan karto fiiri balaadee walgu mar waart waa iska deeqsiyaal boqolya cadarka iibiya aad soo istaagtaba saasay ku leeyihin ama xayisiin ka noqoto ama sadaqa ka noqoto ama ikraam iyo ikraamiya noqotee way kula laacahayaan ima an yuxdiyaka inuu cadarkii ku siiyo waima an tabtaca minu inaad ka iibsato mid un wey inaad ka gadato wa imaa haddaad marka uu ku siin waayo uuna kuu marinin aduguna shinlaad kaga iibsato aawd ama baahi baadan markaa u qabin ood haysato cadar kale maxaa soo haray wa ima an tajida minhu riixan ayiba iyo inaad caraf udgoon ka hesho caraf udgoon sankaad la raacaysaa ma iska dhex taagnaataabaa ku qaban meesha maanto dhan iska joogtaa ordiba maysid kan kalena adoo afka duubahayo o indhuhu isku hayaa damuujinayo cararays wa ima an tajida inaad ka hesho minhum min xaami ilmiski riixan caraf ayibatan wanaagsan idan ninka wanaagsan ee saalixana waa sidaa ku khasaari maysid ku khasaari maysid ayib inuu asagu cilmi ku siiyo inaad intaad weydiisato uu kuu jawaabo inaad la fadhigiisaaba ku nasato ilan dadka ahlu khayrka markaad la fadhiisato waxaa weeye waxaa weeye wax badan baa kaaga kordhahaya xataa laga sheekeeya waxay ku tahay wax weyn eh, alimaam axmed xambal markii la imtixaanaya aad loo dhibi jiray wuxuu dhihi jira halayga sheekeeyo siiratu eh, saciid ibnu jubayr iyo sufyaan athawri iyo raggii aad u adkaaye diinka ku adkaaye sabray buu dhihi jiray markaasuu dhihi alxadiiu can الsaalixiina waa jundu min junuud اllah dadka saalixiinta in laga sheekeeyo khayrkooda waa taageere rabbaani waaba ciidan qalbigaa ku adkaan waad adkaysanaysaa waxaa weeye meeshan wadada haysa rag baa mari jiray akhyaar baa martay aduguna mar baad isleedahay laakiin meelaan lagaaga horrin haddaad qof qobgeriri adoo qaba unbaad mari markaa iyada halis wey sheeg wanaafiqulkiir midka buufinka iyo dabka afuufahayana ima an yuxriqa iyaabaka inuu dharkaada gubo oo dhimbil ka soo duusha ay kugu dhegto waima an tajida inaad ka hesho minhu xaggiisa riixan sinjiid muntinatan uraysa wax qarmuunbaa kaa soo gaadhay inaad sanka qabsatood carartay iyo in dharkaadi khatar gala weeye wax kaa soo gaadhaya ma jiro asag wixiisu waa dhibaato muttafaqun calay yuxdiika buu uhi sheekhu yucطiika weeye wa macnan taa la socda yucطiika iyo yuxdiika waa isku macno waana lafdi wasnan wa macnan waa isku mid idan nabigu miaalkaasuu ku caddeeyey idan ninka ahlu khayrkaa ee saalixa ah cilmiga iyo cibaadada iyo hadyiga wanaagsan iyo khayrka laga helahaye ee macnawiga ah iyuu nabigu wuxuu ku miaaliyay shay maxsuus ah masaa'ilka marka la sharxaya marar badan ama qadaayaadka la caddaynayo marba baa waxad u baahanaysaa inaad shaygii macquulka ee dihniga ahaa aad ku miaaliso shay maxsuusoo la fahmi karo ishii araggu uu qaban karo la taaban karo waxaa kaloo ku jira u kala fog yihiin ruuxa wanaagsan iyo ruuxa xun labadaasay u kala liitaan baa mid walba la fadhiisigiisa u kala fiican yihiin midna u liita midna wanaagsan yahay yaa kala fadhiistana ka kale uga wanaagsan yahay marka badi wey macnuhu dadka saalixiinta booqashadooda la joogooda ka agdhowaashahooda intaaba badi khayr baad ka faa'iidaysaa wey maxaa yeelay xaqiiqadu waa sida axad walba axadku yahayn buu dab raacahaya ninka saalixe khayrka jecel dadka ahlu khayrka inuu ka agdhowaado oo ayagaasi u heshado oo ayagaa uu ollo ka dhigto xaggooda u xayduu jecel yahay ninka xunna xaggiisa kale buu aadahaya xagga xun buu aadahaya وcan abi hurata radi allahu tacaala canhu can الnabi sal ly slam qaal nabigu wuxuu yidhi tunkaxu اlmar'atu haweeneyda waxaa loo guursadaa caadatan wey tunkaxu اlmar'atu haweenayd waxaa loo guursadaa caadatan dhaqan ahaan liarbacin afar arimood haweenay waxay u guursadaan raggu afar arimood weeye limaali hanti ay leedahay waa loo guursadaa oo aadamuhu adduunyada waa jecelya maal ay leedahay iyo xoolo ay iyadu shaqaysatay ama ay ka dhaxshay ahalkeedii waa loo guursadaa walixasabihaa nasabkeedina waa loo guursadaa alasab inagu nasab baan ku fasira laakiin ahluqu way kala qaadaano almajdu wاsharaf waa wixii aad ka dhaxashay aabbayaasha wain lam takun shariifan walaa maajidan walaa mamajadan adoo iskaba liita waxaa laga yaba inaad ka soo jeedo reer ahlu khayr oo culummo ah oo gob ah oo royal familia ah oo ay soomaali marka sharafta iyo karamka iyo magaca wanaagsan ka imanaya xagga awowiyaasha iyo abtirkaada waxaa la yidhahdaa majdi iyo sharaf baa la yidhahdaa majdi iyo sharaf baa luqada carbeed la yidhaahdaa wixii adugu aad shaqaysatay ee gobannimo geesinimo deeqsinnimo ragannimo diricnimo cilmi aabbahaynu allow sahla baa laga yaaba owgaana allow sahla geedahaba aan looga yeedhi jirin laakiin adiga meel aad ka keentay lama yaqaanee xiintadaa bannaanka taallaba adaaba waxaa tahay nin dhegdhegaaya masala cadda ah. warkiisu banaanka saaran yahay gobonnimo jugaysto meel dhigtay taas maxaa layidhaha alxasab alxasab walkaram baa lay cinda alcarab alxasabu walkaramu waa sifaadka wanaagsan ruuxa asagu u shaqaystaa karamka iyo xasabka la yidhaahda hadday sifaadkan iyo wanaaggan ka soo jeedo abtir iyo asal oo u yahay fir ka soo gaadh iyo abka soo gaadh u yahayna maxaa la yidhahdaa majdi iyo sharaf way kala duwan yihiin saa u kala fahma ayadoo sidaa tahay mararka qaarkood baa laga yaabaa in la isticmaalo xasabkii fii mowdic almajdi wاsharaf kadalika in la isticmaal laga yaaba almajdu wاsharaf fii mowdic اlkarami wاlxasab oo la isweydaariyo waa dhacdaa marka walixasabiha tafsiilka hadda idiin sheegay muxuu noqonaya mida iyadu shaqaysatay wey waa gabadh caalimada deeqsiyada geesiyada inkastoo le intaasba ragga waa u daran tahay haweenka waa ku xunta waxaa la dumarka wax ragga ku ammaan ah oo dumarka ku ceebaa jiraa la yidhi hebel waa geesi waa ammaan waa deeqsina waa ammaan laakiin labadaaba waxaa la dumar waa ku ceeb ina kale ku darina ku dari maaye oo maxaa waxay dhan waa deeqsiyad haddii haweeney la yidhaahdo ammaan kuma aho waxay dhan waxay baabi'inaysaa biilka carruurta wix wadaadku soo shaqeeyey eber kii soo istaagaoo boqol u dhiib biilkeedii way qaybanaysaa bishoon shan iyo toban gaadhan ba biilka waa naga go'ay oo wixii aan dhibaawe war waxaa ma naqaanee bakhaylo bakhayl ku dhal xoolihii keen marka islaan deeqsiyada carruurteeday ku manqin baa reerkeeday ku wanjalaysa waa geesiyadna ninkeeday ku dili ilaa cadow ka dhicin mayse waad fahanteen baan u malay habeenkaad isqabataan go'aan bayba gaadhi bilaabay kuu soofaysaa aad seexataa way kukala goynaysa haweeney marka inay fulay tahay na maxaad leedahay ay geedaha ku dhacdaa fiican markaad indhaad tiraahdo waad fahanteen baan u malay haweengeesiyada way idin baabi'inaysa laba kaley ku daraan soomali lakiin ku daayo walixaasabihaa sharaf iyo gobonnimo iyadu ay shaqaysatay baa loo guursadaa ama isir iyo asalay ka soo jeedo wanaaggii baa loo guursadaa oo xagga aabbayaasheed ka yimid walijamaaliha quruxdeed baa loo guursadaa iyadoo ay quruxsan tahay walidiiniha diinteedaa loo guursadaa diinteeda dhaqankeeda diimeeda islaamnimada xijaabkeeda asturadeeda afgaabnideeda alla ka kacabsigeeda xaalmiiradkeeda howlahaasaa loo guursadaa nabigu wuxuu hi intaa mar haddii loo guursado oo bini aadam afartaa dumar u guursadaan fadfar aduu ku guulayso wadaadow bidaati diin fadfar ayuha almuslim wey muslimow waxaad ku guulaysataa ood ugu raadaysaa bidaati اddiini bisaaxibati اddiin gabadha diin kale waxbaa marka qurux iyo xasab iyo maal ha eegine haddii rabbi iskugu daro waa khayr waa nabad iyo caano waa samnan wa casal waad saas doonayso si lagugu daray laakiin hadday kulmi waayaan oo intaasi ay meel ku iman waaya xagga diinta inaad u iilata la doonaya taribad yadaaka gacmahaadu ha khasaareen waa eray iska afbuuxsi ah ee ma aha eray maqsuuda macnihiisu taribad yadaaka gacmahaadu ha faqiireen ha dhuldhaceen waxaa looga wadaa waxa anagu aan dhihi jirray way go'on ahayn oo kale iyo urga iyo habaar ma aha eryaan qaatalak ilaahu iyo waxbaa jira erayeel hadalka lagu buuxiyo oon habaar ahayn daahirkana habaar aad moodi baa iska jira oo soomaalidu way leeyihiin muttafaqu caleyh xadiidka waa laisku waafaqay xadiidka waa laisku waafaqay wamacnaahu waxaa weeye ana annaasa aadamuhu yaqsiduuna fi lcaadati dhaqan ahaan waxay uga qastaan oo uga golleeyihiin min almar'ati ay min nikaxi lmar'a haweenayda guurkeeda hadihi alkhisaal alarbac afartan calaamo maalka quruxda nasabka iyo sharafta iyo diinta aris ku dadaal adugu aras ku dadaal adugu anta aris ow aras baa aniga i dhigan aris baad show fiicanba soo ma ahaate aras haye sheekh mahad haye war caddaan taana faxrasna way bannaanta wadaadaale dhib ma lah faxris ku dadaal anta adugu calaa daati اddiin maal iyo qurux iyo magac ay leedahay midna ha eegine diinta midda alla ku anfacaysa lana taasaa inagaan wax tari wadfar biha ku guulayso wakhtiga ku bixi weeyo iyadoo inaad hesho ku liibaan waxariskuna dadaal calaa suxbatiha inaad la saaxiibto macnaa aad nolol la wadaagto lamaana kuu noqoto oo ubadkii carruurtaada noqoto hooyada ubadkaada ay noqoto maxaa yeelay xadiidkan marka sheekh muxuu u keenay wuxuu u keenay inuu shaahid u noqdo suxbatu ahli اlkhayr suxbata ahlilkhayr dadka ahlulkhayrka in lala saaxiibo nolol lala wadaago in badan lala joogo hadda haweenaydaadu in alla idin kala geeya mooyane ama si kaa loo kala taga mooye waa saaxiibkaada khaaskaa wey waa saaxiibuljambi wey hadday marka aysan wanaagsanayn way ku baabi'ini xadiikii dacfigu ku jiro haddana ay taxsiin sheekh shalbani waad garanaysaa waa nabigu ka mangalay ilah waxaan kaa mangalay buui min zawjin tushayibunii qabla almashiib ilaa waxaan kaa maangalay haweenay i ciraysiiso madaxay caddaysa arooban gaadhinba haweenayda dhibka badan en diinta lahayn way ku baabiinaysa way ku cumri dejin khayrkaabaa daafi xagga da'da odoorka kuleeka ay dhallinyaran yihiin bad adigu lixin muuqanaysa leanna cudur baad dheer tahay oo goosha lagugu cunaa maantao dhan baad maqan tahay adoo daallan baad dhici inaad dhacdaa rabtaa kadib waxaa le xisaab baad jirta okaadi dood iyo muran iyo maxkamad aadan loo yar u haysanin baad bilaabanaysa iyo abukaato ku difac midna aadan haysan haweenna lagamaba garhelaba sooma taqaan ninka ragga haweeney kamaba gerheli karaba dhowr iyo toban fayl baa u yaallaba mid markaad soo afxidhood alxamdulilaahi tiraada ku kalay furi saa darteed waxay dhaheen waxay dhaheen ninka ragga labiiyo toban waran buu haystaaba dhen soomaalidu haweenayduna hal waran bay leedahay labiyo tobankaa waran markay kaa dhammayso keedii ay haysatay bisay kugu dili kolba u tuuras u halgaadayso warankii tag ayaduna ay dib u marsanayso ee oga gabanayso waaga dambe adoo waran la'aan mee cidlaa kaa helaysa aad warar badan baa jira marka gabdhuhu waxaa weeye hadday kugu xumaadaan waa musiiba hadday wanaagsanaadaanna ummadda wanaaggeed ayuu ku xidhan yahay ummadda wanaageeda iyo dadnimadeeda iyo diinteeda iyo mustaqbalkeeda dumarkeedaa laga eegaa ummadda dumarkeedu u hagaago waa ummad khayr ah hadday xumaadaanna waa dumaysaan waa kii nabigu ka hadla alayh isalaat wasalaam hadday waa la dumahaya <clears throat> marka daatuddiinkaas ayaa inoo aweeye ee badbaade inoo ah lagu dadaalo wixii kale marka waa wax laga samri karo wey وعن ابن عabاaسi رضي الله تعالى عنهma qaal nabiyu sal l slm ljibriil nabi maxamed wuxuu ku yidhi nabiylahi jibriil jibriil cafwan maa yamnacuka maxaa kaa hortaagan jibriilow an tazuuranaa inaadna soo booqato akara mima tazuuruna jibriilow suxbadaada waan jecellahay malag ilaahay barakeeyaad tahaye maxaad kuu diidahay intaad noo timaadda in ka badan inaad noo timaaddo nala joogtabaad maa yamnacuka maxaa kaa hortaagan an tazuuranaa inaadna booqato akara mima tazuuruna fanaزlat isagaabaa hadlo wuxuu yidhi waxaa weye annagu sidaanaduba amar baan ku soconnaa iskama tegi karra meel iskama booqan karro ruuxaan rabno waa in booqo taga la yidhaahdo meesha taga meesha istaaga laa yasbiquunahu bilqowl wahum biamrihi yacmaluun idan waxaa weeyeen laa yacsuuna allaha maa amar wayafcaluuna maa yu'maruun waxaan la farin malaa'ig ma sameeyaa nabi maxamedoo aad baan u jeclaan lahayn laakiin waxaa weeye amar baan ku soconnaa fa nasalad waxaa soo degta aayaddii suuratu maryam wamaa natanazalu ma soo degno axadna ma booqanno التنزل على tamahul buu kutusahayaa لكن waa waqtan bacda waqtin baan la soo degayaa oon imaanaynaa aqraad sharciya ilahayna noo dira baan u soo degnaa ilaa biamri lahu lilaahi waxaa u ahaaday maa bayna aydina wix naga horey wmaa khalfana wamaa bayna dalik intaa wax u dhaxaysa wamaa kaana rabuka nasiya rawahu اlbukhaari idan tanna muxuu ku keensaday xadiidkan sheekhu wa طalabu ziyaarati ahli اlkhayr ahlu khayrka inaad codsato inaad aad booqato inaad ayaga ka codsato ku soo booqdaan ba uu ku tusahayaa xadiidkii waxaan ku soo marray kii aan ku bilownay baabka abubakar oo ka dalbaday cumar ka codsaday inay wada booqdaan ummu ayman hadda nebiyulaahi moxamed oo ahlu khayr ah ayaa ahlu khayr kale wuxuu ka dalbanayaa inuu soo booqdo idan labada dhinacba dalabkaasi waa min asunna rawahu albukhaari jibriilna hawsha waa sallimay weeye iqraaru macsuumna waa xuja ilaa bimaanicin ama malag ha noqdo ama nabi ha noqdo macsuumku وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nabigu wuxuu yidhi laa tusaaxib hala saaxiibin ilaa mu'minan ruux mumina mooyeen walaa yaakul طacaamaka raashiinkaada inuusan cunin iyo badarkaada ilaa taqiyun axad alla ka cabsada mooyeen rawa abu daawuud wاtirmidi biisnaadin laa ba'sa bihi waa xadiiasna xasan ah siday culammadu sheegeen waa xadii ah, xasana shawaahidna waa leeyahay ariiqu hadda ku imanaya waa ariiq laa ba'sa bihi laa tusaaxib ila mu'minan laa tusaaxib ilaa muminan ruux aan mumin ahayn oo ahlu khayr ahayn muminku qur-aanku markuu idlaaqa marna fii muqaabil lkufaar baa la idlaaqaa marna fii muqaabil lfaasiqiin baa la idlaaqaa afaman kaana muminan kaman kaana faasiqa laa yastawuun muminkan huna waa almuslim faasiquna waa alkaafir alfaajir huna marna waxay ku timaadaa bimacnaa muslimkii aan caasiga ahayn ilaahay taqiga ah bay ku timaadaa oo marka waxaa laga ictiraazaya faasiqii muslimka caasiga ah. macnaha marka laa tusaaxib ilaa muminan waxa weye muslimkii wanaagsanaa loo jeedaa waxaana ka soo horjeeda muslimkii xumaa ee faasiqa ah maxaa yeelay ninkaad la saaxiibtay wuu ku aafaynaya xadiid kalea iman doonto baabka ku mari doonnaa maxaa yeelay ruuxaad la saaxiibtay in badan la joogto dhaqankiisii raadkiisii waxbaad ka qaadanaysaa aabcu waxaa l waa saraar abeecadu iyo ruuxaad la socoto wuu ku saamaynaya wuu ku taiirinaya wuu ku raadaynaya bini aadamku waxaa lagu yaqaanaa waa abiica tafcalu wa tanfacil waxbaad samayn oo waxbaad saamayn adugu waadna tuair wa tataaar waxbaad saamayn waa lagu xajar ma tihin haddaad nin saacad wada joogtaan ood sheekaysataan hadduu xun yahay dhaqankiisii waxaan adoon ogayn baad wax ka xadaysa hadduu insan yahayna waa sidaasoo kale dadka adduunyada jecel ee ahlo xirsiga haddaad la fadhiisato maal la sheekaysato adduunyadaad jeclaan ahlu zuhdiga iyo ahlu khayrka la fadhiis adduunyadaad nici adoon is ogayn bay baasho kugu dhuuman bidaarisima way kugu marka nabigu wuxuu hi ha la saaxiibi ruuxaan mu'min ahayn suusan ku aafaynin walaa yaakul طacaamaka raashiinkaada yuusan cunin ilaa taqiyun axad taqu ilaahay ka cabsanay mooye raashiinkaana laga hadlay waa طacaamu اlmawadati wاlإkhaa laa طacaamu اlxaaja meeshaan lagu khaldamin raashiinka aad ugu martiqaadka sooriyada xurmaynta karaamaynta waxyaabaad u samaynaysa qadooyinka noocaasa dad ahlu khayra ugu yeedh walaa yaakul طacaamaka ila taqiyun waa طacaamu اlmawadati wاlإkhaa casuumaadda suuriyada raashinka xurmada iyo karaamada ku dhisan dadka ahlu khayrkeed adqiyada ogu yeedh leanno inaad jeceshahay bay kutusaysaa raashinka noocaasa maxabay mawaddaa lagu raadinayaa hilib iyo kalgacalla lagu abuurayaa ama lagu xoojinaya ama lagu ilaalinaya idaa axadka aad saa u xurmaynayd raashinka ku qiimaynayso waa inuu yahay axad agtada meeqaan kule ilahay agtiisna meeqaan kule waa acaamu almawaddati walikhaa nahyigan wuxuu khuseeyo ama acaamu alxaaja ajri waa laga helaya qur-aankaana ka hadlay wayuطcimuuna الطacaama calى xubihi miskiina wayatiima waasiira caadka asiirkee la quudinayo oo raashinkii la jeclaa ama aan loo baahna la siinayo ee ilaahayna ajri laga helay waa kee asiirka waa kaafir wاlkaafiru laysa bitaqiyin walaa bimu'minin raashinka la siiyey ilah baa nugu ammaano ajir baa laga helaya nahyigan iyo aayadun isku warmi laba kale raashin weeye maqaamaadkii marka isku labsinin ha isku badxin ha istiimbinin acaamkaa suuratu insaan laga hadla maxay waa acaamu lxaaja waa raashin baahi lagu bixiyey oo sadaqaah oo ilaahay loogu dhowaanaya kanna waa maxay waa xubin xurmo hebelow xoolo kuma siinine waa ku xurmeeyaad leedahay waxaan xoolamahe xurmo weeye maanaad waxaysiin may xurme iska dheh soomaali way kala taqaanaa dadka masaakiin nidna waxaad u siinaysaa shayga sadaqe iyo ilahay wax kaga heshay adoon aan dan kalayn asagoo cidduu yahay iyo meeshuu ka yimid ninna waxaad siinaysa waad maamuusi oo jacaylaad jeceshahay iyo wanaagaad u qabtaad u siinaysaa ay kala duwan tahay hawshu acaamkan waa acaamu eesh almuwaddatu wاlkhaa acaamka suuraddu ka hadashayna طacaamu اlxaajati wالsadaqa wey labada yaan laisku khaldin rawa abu daud baa xadiidka wariyey wtirmidi bisnaadin laa ba'sa bih qiso ariifay sheeg qolyaha axaadiia sharxa sheegaan nabiyulaahi ibraahim ayaa waxaa soo martiyey baa nin majuusi ah qolyahan dabka caabuda ah ayaa soo martiyey wuxuuhi ibraahimow marti baana inaad cid gelisaan rabaa wuxuu hi waan ku marti soorahayaa laakiin bishar waa inaad islaamto diinka soo gasho towxiidkan in lagu cayrsaday nafta laygu keenay waa inaad ila qaato si fiican baan ku maamuusahayaa wuxuu adoon adoon anoon diinkaadan soo gelin oon anugu diinkaygii bedelin miyaad imarti soori maya iska tegay ninkii markuu dhaqaaqay yaa ilaahay ibraahim la hadlayoo canaantay maxaad ibraahimow konton sano yuu ilaahay khayrkii caabudahaya oon intaanu quudin hayon u dulqaadanayay konton sano ninkaan hal maalin kuu baahday baad fiijisay shardina kaga dhigtay inuu diinkiisii uu bedelo maxaad u yeeshay martidu waxay leedahay xaq gooni ay leedahay waxba ha kosha diinkiisa inuu bedelee marti sor ninka siina daa ibraahim raadkii ninkiibuu qaaday ka daba arday ile rabbigii canaantay ninkii buu soo qabtay niyow raallahu inakeed wuxuu idhi ii sheegto waxaad iga soo daba orhaday kaa maayo wuu cudur daartay walbaintaan kula hadlad iga dhaqaajisay xeradii aad deganayde maxaad iga soo dabahoroday wuxuu rabbigay baa i canaantay baan galay marka niyahow ceeb astur oo maxaa lagu yidhi konton sana isagoo gaala ah oo dab caabudahaya anugu aanaan quudinhayo oon irsaaqahaye hal habeen baad u dulqaadan weyde soo raacay raashinkii buu fa aslama waxasuna islaamuhu ninkii majuusiga fa aslama wa xasuna islaamuhu qisadaasay sheegaan oo ay bacdu salaf soo guuriyaan marka waxaa weeye طacaamku wuu kala duwan yahay طacaamu اlإkraam iyo طacaamu اlxaaja ayaa kala jira وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله دين هنا والعادة عند أهل العلم الرجل نinku caad الرجل شhareecadu arkaysaa eray markay sheegayso raggay ku halqabsataa dumarku waa la xurmeeyaa waa la asturaa fagaaraha iyo fadhiyada in laga sheego carabka lagu dhejinya waa laga xishoodaa sunnadaasi rabbaaniga ee nabawiga ee kitaabka ilaahay sunnadaba ku badan innagu waynu khilaafnay waan duminay innagoo reer galbeed ee gaala ku dayaanayna fadhi baa laiskugu iman mudanayaal iyo marwooyin baa leeyahy haye sayidaati wa saadatii kuwanna maxay yidhaahdaan aan dhex joogno <laughs> gaaladu maxay dhahaan laydhis iyo jantalma warjeelti xaggeed u waddaan waa edabdaro dhaqankeenni ma aha dhaqanka soomaaliyeedna ma aha ma ogtihi fadhi haddii laiskugu yimaado ninkii wax halqabsan raggaa unbuu ku halqabsadaa haddii geed laga hadliyo haddii golo laga hadlay waa sidaa taa macnaheedu ma ahayn dumarka in la liidayo maxay ahayd waa xurmo iyaga la xurmaynayo la asturayo la gobaynayo in la bahdiloo meel walba laga sheego carabka lagu dhajiyaa la diidan yahay gabdhaha xishmaysan ee xijaaban asturan weeye laakiin hadda maxaad keenteen war ah waa in la sheegay khudabada kaaga daran yaa macshar almuslimiina waalmuslimaat oon la daynaynin oo joogta ah macshar almuminiina waalmu'minaat oo joogta ah marmar munaasaba ah qur-aanku waad ku arki iyo axaadiis laakiin baa shaqada laga dhigtay hee xaggee laga soo xiganayaa waa reer galbeed iska ilaaliya dhaqamadiinnii baad siyar siyar oga tegaysaan ilaa waagi dambe ad noqotaan muuqaalku waa soomaali injiinka idin saarana waa maxay matoorka matoorka galbeed wey muuqaalku waa nin soomaaliya oo reer ah, laakiin halkan waxaa ku rakiban matoor reer galbeed baa saaran iska ilaaliya hawsha ayada way badan tahay way badan tahay hawshaada la iskaga ilaaliyo alrajulu ninku calaa diini khaliilihi ay calaa caadati khaliilihi khaylku waa saaxiibka wlkhulatuna waa asadaaqa calaa diini khayli calaa caadati khayli ruuxaad saaxiibka la tahay dhaqankiisaad yeelan caadadiisaad yeelan dhoodaan muxuu hi arday waliba macallinkiisa meelunba oga ekaadaay arday waliba macallinkiisa meelunba oga ekaadaay macallinkaadii wax ku bare ama af gaalaada ha ku baro ama diin ha ku baree wuxuunbaa dhaqankiisa ka qaadan kolaad xarafkii u qalluucinsa u qalluuciso kolaad baamaayihiisa wax ka qaadato qolaad labis ka qaadato qaabkii noloshiisa xuunbaad ka xaday aad is ogayn maalig ibnu dinar wuxuu dhihi jiray waa hariisa rabbaaniya waa fitra rabbaaniya jamiica xayawaanaad bayna khusaysaa shimbiruhu wix isku shimbiraa isla duula maalin dambaa waxaa layidhi maaligow annaga waxaan ku tusaynaa qoolle iyo tuka isla duulahaya oo nin basho wuxuu soo arkay qoolle iyo tuka isku qoranoo isla duulo israaca wuxuu idhi qoollaydaa iyo tukaha wuxuunbaa ka dhaxeeya markii la baadhay qoolladuna wulug bay ka jabantao waa naafo tukuna waa naafo naafanimadaas isku raaceen wاطuyuuru calى ashkaaliha taqac idan waa halis weeya dadka isku baabka ah waa isku dhaqan waa isku diin haddaba nimaan diin wanaagsanayn saaxiib ka dhiganna wey suusan diintiisii kuu gelin somaalida way yaqaano deriskaabay dheh marka hore deris waxaad uu kula soo darso marka hore ku diin yacni la yaab marka xigana ku dayo markay muddo kula sii joogaan waad ku dayanba balaayaday garaacayeen baad garaaci marka saddexaadna kaba darbaale waad ka dariba waa marka deriska waa inaad meel dayato waa inaad saaxiibka u meeldayato sahan baa laga raba dhaqan iyo diineed ba lagaa doonaya falyandur ha eego haska firsha axadukum midkiin man yukhaalilu ninkuu la saaxiibayo man yukhaalilu fii musnadi axmed man yukhaaliu falyandur axadukum man yukhaalit ruuxaad dhiihayso eed wax ku darsan eed la socon eed la saaxiiba ka fiirso rawaa abu daa'ud tirmidi biisnaadin saxiixin wa qaala tirmidi xadiiun xasan yani waa muhiim jiddan wey wakay salafku dhihi jireen markay ahlubidc rabaan inay kala saaraan man khafid calayna sariiratuhu lam takhfa calayna ilfatuhu bay dheheen aw ulfatuhu ninka haddaan garan weyna dhama mubtadic baa mise waa nin sunni ah waan sugaynaa waxaan firaynaa qoliyuu la shaacabahayo la minqaxahayo la sheekaynhayo la socdo hoosaad ka xariiqi markaas waxaad leedahay maxaad ku tihiin wixii qoolleydii lugta jabnayd ee israacshay tukihii lugta jabnaa baa iskii raacshay wey marka hawshaasi waa hawl la og yahay markaa layska ilaaliyo doox walba iska raac ma aha carruurta ka ilaasho nimaan fiicnayn darisku kugu xumaada ka guur guriga xataa haddaad leedahay kirhayso ku kale aad intaad kirhaysato ku kale adudda ka fogo waa laga foodaa dadkaani wakii nabigu ka mangalay ilah waxaan kaa mangalay buui daris xun oo meel lagu nagi yahay daris igula noqda wuxuu dariska remiiga isagoo dhib kuguma hayo dariska remiiga hadduu kugu xumaado waagii berye baad hartiga cayn ku rigi oo bawdkaad furan waabaad ka guuri boqolkii mitir baad ka guuraysa toban sano kadib baa laga iman ad ceel isku aragtaa laakiin haddaad guri ka dhisatay nairobi xaafadda islii balood yaa allah yaa ummata aad ku keenta yaa tol aad ku keenta iyo qaraan iyo qaranfays ayaa waxaa dariskula oo balood kugu dheganba somaali kii u khayr daraa u dhaqan xumaa xaggeed aadaade dantu maxay keenaysaa intaad kuwo kale ka meel kale iskaga guur maxaa wanaagsan waa qiimo waa shay aad qiimo badan wadaad daris aayeen abu xamsad asukari ninka qiimaha badnaa xaafidka muxadidka faqiiha zaahidka caabidka ah nimay daris ahaayeen baa xoogow cayrtoobay gurigiisii buu damca inuu iibsado suuqii buu geeyey wuu baayacay gurigu waxaa le laba kunoo diinaar baan kaa siisanayna wuxuu idhi gurigu qiimihiisu waa laba kunoo diinaar sax weeye darisnimada abuxamsana waa laba kunoo diinaar baan ku rabaa buuri abuxamsa sukari baan daris laha anugu oo guriga ku agyaallaa buuri gurigu qiimihiisii sayiddu waa maxay laba kunoo diinaar waxba kama qabu laakiin darisnimadina waa inaga iibsataan buuri waxaan daris la ahaa abuxamsata sukari oo laba kunoo diinaar ah afar kunoo diinaar baan rabaa buui alfaana waa liddaar alfaana waa lijiwaari abi xamsata sukari abi xamsa sukari baa maqlay hawshii ninkiiba u yeedhay wuxuu hi guriga iska iibinin darisnimadaad sheegaysana joog afarti kunna waata afarti kunoo dirhan buu soo raadiyey afartu ka saaray ma dan kalead u guuraysay buu mise baahi baa guriga kaa gadaysa baahi afarti buu udhibay guriga qiimihiisii iyo derisnimada uu sheegay wuu ka iibiyey derisnimadu wax qaali oo ah, deriska wanaagsan wax la hela ma ah ee weliba meel la degayo lagu naga yahay laakiin hadda kuwa jooga meesha inaad ka fogaato wax kaa iibsadaad u baahanta inaad ka fogaatood ka cararto <laughs> wax kaa iibsada baad u baahanta can abi muusa alashcari radi allahu tacala canhu anbi sal slm qaala nabig wuxuu uhi almar'u ruuxu maca man axabba dadkuu jecel yahay buu ku loog yahay ku olog yahay cafwan almaru maca man axabba dadkuu jecel yahay buu la jiraa wey muttafaqun calayh riwaaya xadiidku uu leeyahay ama fii xadiidta anas ku timid fi saxiixayn walahu maktasab walahu maciyadu ma keento in la sinaado haddaan eh, magaalo wada joogno ama guri aan wada joogno aduguna hoos degan tahay anna aan kor deganahay ama jannada aan wada galo maciyadu way jiraysa maciyadu ma aha inay lagu sinaado sifaadka iyo darajooyinka lagu sinaado inaan meel ku kulanno aduguna meesha u korraysa aad tagto anna hoos aan tago waan maay waan wada jiraa waan wada jiraa maxaa yeelay darajaadkuna waa kala duwan yihiin almar'u maca man axabba waa min xayu اljumla muttafaqun calayh wa fii riwaayatin qiila lilnabiy nabiga waxaa lagu yidhi nabi allow alrajulu nin ka warran yuxibu اlqawma qolya jecel walamaa yalxaq bihim xaggana aan haleeli karin laa cahdan walaa camalan walamaa yalxaq bihim aan haleeli karin aan gaari karin camalkoodiina ma gaadho iyo khayrkoodii waxay samayn jireen wakhtigoodii xilligoodiina ma joogo way ka horreeyeen ama wayba ka dambeeyaan waa iman doonaan dadka ahlu khayrka wanaagsan iman doona laguu sheego waad jeclaan inaad la kulanto kuwii kaa horreeyey khayrka badnaana waad jeclaan inaad la kulanto الrajul yuxib اlqawma wlama yalxaq bihim cahda wacamalan xilli ahaan iyo camal ahaan midna kuma gaari karto waana jeclinaba allo baltabdheh qaala subanu wuxuu yidhi almaru maca man axaba axadku wuxuu la jiraa oo ku xugum yahay dadkuu jecel yahay ninkii netanyahu jecel netanyahu ku baab yahay ninkii malezanawi jecelaa sida qolya reer macallin ahaa yay ku ba' yihiin malazanaawi kuwii maraa qur-aanka u akhriye ogaadeenna maxaad ka leedihiin mara qur-aan baa lagu khatima meesha baashu gaadhay sidna loo waday bani aadamku hadduu hallaabo waa mushkilo waa mushkilo nebi maxamed abubakar axadka jecel lah waa maca man axabba cumru khaaab ninkii jecella waa khayr ninkii dileen majuusiga ka jecella sida eraaniyiintii hawlahooda nafsa shay waa la kala baxahaya adoo halkaa masaajidka fadho cisho shugahaya ayaad xisaab kala shubaysaa ninkanana xisaab kaloo shubahaya waa la kala tegahaya meesha niyadu waa musiibo wey aad isku ilaaliya qalbigiinna ka ilaaliya inuu jeclaado axadaan alla jeclay qalbigiinna dhawrta ilaashada waxaan maqli waxaad dhihi jireen naaxiya haddaad la joogto carabkaa la dhawrtaa haddaad la joogto ee fuqaana camalkaa la dhawrtaa haddaad asxaabu quluubi asraarul caarifiin la joogtana qalbigaadaa la dhawrtaa hawlaha iyadu waa iska faalsaan u malaynhayaa labada horun baa xoogo wax ka jira saddexaad abtikadu way fiicanta laakiin bumbuunin badan baa ku jirta bumbuunintu maa diidana وعن أنس بن رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا nin remiya ah ayaa qaala ku yidhi rasuulka ilahi mata الsaaca qoys markaan qabto ama aan magac dhabo inta xun baan oga jeedaa reeroo dhan ooma jeedo oo shay aan la khaldamin in badan baad igu eedaysan nabi maxamed baa wuxuu uhi calayhi salaatu wasala allahuma calayka biquraysh ilaahu quraysh baabi'i oo ibar ka dhig oo nag ka dhig waa ay dhibeen qurayshaa ka tirsan kulligood muhaajiriino dhan ba quraysh wax yar mooyeen nabigaa quraysha hadalku meeshuu u dhacay waad garanaysa haddaan reer macalamaan dhaho qolyihii ogaadeen hawshaas sameeyey waxaan u jeedaa intu xumayd haddii kale qolihii waagii kanada igu maxkamaday baad noqonaysaa laydhi gar haysana mata saaca qiyaamadu goormay dhacaysaa yuu nabiga weydiiyey nin reemiya ah. qaala rasul sl l rasul wuxu ma acdadta lah hada yusama fi اlbalaagati usluub اlxakiim usluub alxakiim baa la yidhahdaa ninka abwaankaa ah ama xakiimka indheergaradkaa ah, qaabu mushkilaadka u xalliyaa jira wadaadka remiga muxuunaba allow qiyaamadu goormay dhici buunka goormaa la afuufi nabigu xilliga maxaa u diyaarsatay waa usuub alxakiim qiyaamo u kaadii dhiciddeedee maxaad u diyaarsatay oo hadday maanta gow laga siiyo maxaad haysataa adiga qamaamahayee usuub alxakiim baa leeyahay ruuxa marka waxa uu danta ah ee anfacayaa laga hadlaa hawshu asagu soo bandhigay haddaysa danba ugu jirin waa laga leexdaa nabi maxamedow waan safaraa bad baan ku safaraa waana ugaadhsannaa salaad baana qabata weyse ma hella biyo macaan baan haysanna badda ma ku weyssan karaa baa nabi allow usluub alxakiim waxaa ka mid ah dantuu ruuxuu lahaa mid kabad mid loo qabto huwa uhuuru maauhu alxilu maytatu baa loogu daray nabigu wuxuui maa acdadta maxaad u diyaarsatay laha lisaaca liqiyaami saaca maxaad u diyaarsatay u diyaarkaa wuxuu idhi ramiga nin musiibuu ahaa wuxuu idhi wa rasuulih ilaahay jacaylkiisa iyo rasuulkoon jecla u diyaarsaday wax kale ma hayo anugu qaala wuxuu idhi anta maca man axbabta adugu waxaad la jirtaa dadkaad jeceshahay baad la jirtaa muttafaqun caleyh wa hada lafdu muslim iska ilaaliya marka nin walba ninkuu jecel yahay buu la jiraa xumaantan adduunkan saydaraysay ee ka sii daclaysay dadkii oo dhan ee baahday ee meel walba ku habsatay inta yarta ahlu khayrkeed og qalbiga ka jeclo wixii aad tari karta muslimiinta wanaagsana tar wixii aad khayr fari karta far waxaad xuma ka reebi karta ka reeb ajirkaa ka shaqayso wanaagga iyo xumaha inaad aad qabsato wixii xumaana ka leexato wixii wanaagana aad ummadda farto aad ha ka gaabinin laakiin qalbigaada ka ilaasho nin xun inaad jeclaato hawshaa iska ilaaliya soomaaliya hawsha ku aafaysan tahay waxaad u degi laadiin waxaasaa ka mida wa fii riwaayay bukhaariy muslim leey waxaa ku yii maa laha cafwan maa acdadtu laha nabi alla ooma diyaarsanin min kaiiri sawmin buuri soom badan nabi alla ooma diyaarsanin walaa salaatin salaad badanna ooma diyaarsanin walaa sadaqatin sadaqa badanna ooma diyaarsanin waa nawaafisha buu ka hadlaaya saxaabigu waa nin la yimid waajibaadkiisii soonkii kama tagay faradka salaadii laakiin salaad badanoo de sunno ah soom badanoo sunnaah sadaqa badanoo sunnaah walaakini uxibu allaha warasuulah laakiin ilaahay iyo rasuulkiisi baan jeclahay ilaah iyo rasuulkiisi baan jeclahay waa hadal weyn hawlkaa isaga ahaadee ninkii rasuulkii ilaahaiyo rasuulkiiyo ilaahay jecel haddee maxaa laga rabaa inuu ku hagaago waddadoodii qul in kuntum tuxibbuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah laakiin haddaad tira ilaah iyo rasuulkiisaan jeclahay ilaahiyo rasuulkiisii waxay la yimaadeen aan lagugu karaynin oo diinkooda necab tahay oo dariiqooda necab tahay oo dadkay jecel la dagaalamayso been wey waa sheeke barley afkaadiiyo waxaa isdiidan dhaqankaada atuxibu acdaءa alxabiibi wataddaci xuban lahu ma daka fii imkaani wakada tucaadi jaahidan axbaabahu ayna almaxabatu ya akha shayطaani buui ibnu qayim nuniyadiisi atuxibu acdaa alxabiib alle iyo rasuulkii dadkay jeclaayeen baad necab tahay ood la coloobaysaa watadaci xuban lahu maa daka fii imkaan waxaadna sheegeen alliya rasuulkii baan jeclahay rasuulka marka la sheego sal allahu ala salawaatu rabbi wasalaamu calayh waad leedahay tusbaxa qowqowaad ku haysa war sunnada ku soo hagan lagaa waabaad ka xajiimoonba waidaa dukira allah waxdahu shma'azad quluubu ladiina la yumin bilakhira waidaa dukira aladiina min duunihi idaa hum yastabshiruun khaiibku hadduu hadda tawxiid ka hadlo qolyaha xanaaqi tawxiidkan badanaed wadaan maad naga daysaan sheekh xasan dhooya maaleedu ka calacalaya qolyo xeroo yidhi tawxiid umbaad ka hadashaaye soo baab kale ma taqaanid tawxiidkaa dhibahaya mushkilo weeye waa mushkilo iska ilaaliya wuxuu idhi wakada tucaadii jaahidan axbaabahu ayna almaxabatu ya akhi shayطaani waxaad eh, cod la tahay allihii rasuul dadkay jeclaayeen maxabbadii marka aad sheegtay awe cadowga ilaahna waad jeceshahay axbaabta ilaahayna waad necab tahay aad allihii rasuul qabteed sheegtay awey ninkii shaydaan walaalkii ahaayo shaydaan baa ku walaal ah shaydaan wax lagu yaqaannaa war inuu sheego balaayana uu hoosta ka wato hal adullukum calaa shajarati اlkhuldi wa mulkin laa yabla balaayanu soo wadaa waa hawlo shaydaan afka baarkiisa iyo sun waaba in lagu qariyo waa dhaqan shaydaan wey inaad tiraada nabiga rasuulkaan jeclahay diinkiisa inaad ka xajiimato ood ogolayn xaqii oo wax lagu aafaba iska ilaaliya xaggeen maray bal xadiidkan aan ku dara hadda وcan ibn mascuud radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu uhi saxaabiga jaءa rajulu ilى rasuuli الlah nin baa rasuulka ilah yimi sal allahu alayh ali wasalam faqaala wuxuuhi yaa rasuul allah kayfa taquulu seebaad ka maxaad ka leedahay weeye rajulin ay fii shani rajulin fii xukmi rajul nin xukumkii axabba qowman qolyo jecel ahlu khayra walam yalxaq bihim axabba qowman walam yalxaq bihim qolyaha wuu jecel yahay ama khayr ku jeclaado ama shar ha ku xukumku waa taabanaya walam yalxaq bihim xaggana aan haleeli karin laa camalan walaa cahdan iyo zaman iyo xilli faqaala rasul rasulka alle wuxuu yidhi almar'u maca man axab ruuxu wuxuu la jiraa oo ku xugum yahay dadkuu jecel yahay inaad ruuxan jeceshahay maxaa lagu ogaadaa hmm? ruuxa inaad jeceshay waxaa lagu ogaanayaa ilan jacaylku waa shay qalbi ah wadnuhu qalbigu ka dhacaa ma soo daahiro afiy adniya dhaqankaadaa muujiya ruuxaad necab sidoo kale dhowr maalmood meelaad soo fadhiisatay nin aad ogu uu ka kaco markuu ku arkaaba kao maxaad go'aansanaysa inuu ku necab yahay limaada see ku ogaata ku jirtaa waxisaabu calallahi baa la yidhi inii lam umar an unaqiba can quluubi الnaasi walaa an ashua waxaaso dhan kaa shaqayn maayo waxaan kuu leey inaad necabta waxaa u daliil ah saad u fadhidaad u sheekayn marka anugu soo galo maxaad fadhaq u tidhaahdaa markaad i aragto maxaa isu beddeshaa saad u farxaansan tahay u fahmaysan tahay maxay tahay baashaan jaqda isgelayso waan ku fahmayaa somaaliya waxay dhaheen qosal hee hiilo leh qosalku waa hiilo waa dagaal adoo nina shaysaan haddii ay u qoslaan ninka adugunaan markaas sheegto lagu qosli waayo maxaad ka dhaadhicinaysaa in ninkan la safan yahay haddago maana hadlin ogow waan qoslaynaa asagaan u jicinaynaa adiguna kuu jicin mayno maxaad aamini in ninkan ay la safan oo u hiilinayaa adoo xabaddii iyo maalkii iyo magacii wax walba qolyo ku shubahaya yaa markaan ku dhaho kuwa asaad jeceshaanna waad necabta waxdi maya maya maya miyaan kaa iska ilaaliya wallahu subxana wa tacala aclam